qaadin waa madhabu ibni cabaas waa madhab ibni cumar waa madhab abi muusa alashcari saddexdaas saxaabi madhab ayaa sidaa ku tagtay waana sida raajixa lana xadiid saxiixa kuma soo aroorin ficil ibni cumara lahaayaa oo ibni cumara dhagaha biyo cusub usoo qaadi jiray ibnulmundirna wuxuu yidhi ibni cumar dahaarada iyo siiba wayse waa ku tashadudi jiray wayse qaadka ibni cumar aada ugu adadkaa jiray tashadud buu ku samayn jiray oo waxaa jiri jirta indhihiisa biyo u gelin jira marka wejiga dhaqaayo biyaha indhahu gelin jira ataa gud gudaheeda looga dayan maayo marka taasoo kale agartso tanna taasay kamid tahay leeya lugudis mararka qaar lugihiisa todoba jeer dhaqi jira saasaa lasoo naqliya saa darteed ibnu cumar wuduuga iyo waysaqaadka wuxuu ku lahay shawaal fara badan axaabta meelo badan oo ku khilaafsanaa oo wuduuga kamida ah, saa daraadeed marka looga dayan maayo nacam maadaama nebigii ounan dhagaha biyo cusub usoo qaadin ee uu kuwii madaxa ku masixi jiray sidaana ou ishaaray weliba ee uu yihi al min ara'si dhaguhu madaxay kamid yihiin uu yihi sida raajixa marka in dhagaa madaxa lagu masaxo nacam madahab kalaa jiro dhahaayo dhaguhu wejigay kamid yihiin dhahayo nacam oo marka wejiga la masaxaayo iyagana la masaxaayo nacam laakin taas waa lagu fiicanya in madaxa lala masaxo see marka loo masaxayaa horaad ka bilaabay gadaalaad gelinaysaa waa soo celinaysaa dhegti baad marka geline suulkiina dhegta korkeedaad ku masaxaysaa biyo cusub dheg uma soo qaadaysid na eh, alxaafid ibn lqayim ibn qayim aljawziya zaadulmacaadka wuxuu yihi walam yahbut an walam yahbut canhu axadun eh, walam yahbut canhu nabiga kama soo kama sugnaanin buu yihi eh, xaggiisa kama sugnaanin anahu akada lahuma maa an jadiida isagaa inuu biyo cusub usoo qaaday wainamaa saxa dalika can ibni cumar ka ansaxday hadii ibn cumar waa lagu khilaafay ibnu cabaas iyo abu muusa lashcari iyo raggaasaa ku khilaafay asxaabta kamida ah iyagana naam iyo abu muusa alashcari naam ujeeda ibnu cabaas iyo abu muusa alashcari iyo eh, naam kan kale ibnu cumar inuu ahay cabdullah ibn cumr ibn caas inuu ahay umalayna naam ayb ibnu cumar asaga kuma jiro oo wuxuu qabaa in dawaa biyo cusub usoo qaadi jiriy ayb meeshaa marka dhagahan uga baxeen oo dhagihii biyihii madaxi baa lagu masaxa eh. ayb xadiidka aludunaani min arasina waa ansaxay marka waa xadiid xasana dhaguhu madaxay kamid yihiin iyagaas ayaana marka lagu eh, lagu daraya eh, dhegta biyo cusub loo soo qaadi maayo imaam shaafici imaam maaliksa in loo soo qaaday ku tageen laakiin wax marfuuca uma hayn ayb xadiidka ugu dhow waa xadiidkan isna waa daciif ujeeda waa shaad wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama yaquul ina ummatii ummadeyda ya'tuuna way imaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ah guran xaal ay yihiin kuwii wejiye cadcad guran kuwii bariir leh waxaa loo jeedaa marka faraska wejiga cad ayaa waxaa la yidhaha agar cadaanta wejiga ku taalla la yidhaha gur ayaa marka uradu ay tahay ina ummatii ummadeyda yatuuna way imaanayaan yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada ah guran xaal ay yihiin kuwi wejiye cadcad oo bariilla muxajaliina xaal ay yihiin kuwii xibnahoodu ay cadcad yihiin muxajaliina waa kuwii xibna galaysan ay dhahaan marka laakiin waxaa loo jeedaa muxajaliina xaal ay yihiin kuwii xibna cadcad oo xubnahoodu ay ifhayaan xibnaha intahayna waa kuwe min athari lwuduui waysada raadkeeda min ajli athari lwuduu waysada raadkeeda darteed ayay u ifaayeen marka meelaha waysada raadkeeda uu ku yaallo ayaa ifaaya nacam marka ummadayda nabiga cale qiyaama waxay imaanayaan ayagoo weji cadcad lana wejiga waa la dhaqaa waysada xubnahooda ku jiraa sidoo kale waxaa kaloo iyadana jirta xubnaha waysadii caadigay gacmaha iyo lugaha iyo waa ifayaan ayagana oo sidii marka xubnahooda inuu eh, iftiin iyo nuur iyo waxaa u gashan naam ayagoo xubno galaysanaya marka imaanayaan min ajli athar alwudu darteed xadiidka intaasuu ku egyahay faman istadaaca abu hureyra marka wuxuu leeyahay faman ruuxuu istadaaca awoodo minkum idinka xaal uu idinka mid yahay an yudiila inuu dheereeyo guratahu bariirtiisa yani weji cadaantiisa inuu dheeraysto ninka rabo falyafcal ha yeela sidaas muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariyo muslim baa soo saareen walafdu limuslimin lafdigana muslim baa iskale nacam ariibka xadiidka ku jira waa laba eray way guran iyo muxajaliina waana soo ogaatay guran wajiya cadcad wey muxajaliinana xubnahooda ay ifaayaan xubnihii weysada weyse ay ifaayaan weyaan maa haddaba marka xadiidka maxaa laga qaadanaa waxaa laga qaadanaa qiyaamaha inay ifaayaan xubnaha weysada afarulwudu meelaha lagu weysaysto inay ifayaana laga qaadana oo taas marka waa fadlulwudu xadiiska wuxuu u daliil yahay weyse qaadka fadiilada ay leedahay nacam qiyaamuhu inay ifaayaan iftiinkan muxuu taraa muxuu taraya waa ku moodeysaa naam qiyaamaha waxaa loo baahan yahay mugdi waxaa jira waxaa ujeedaa qiyaamaha waxaa jira mugdi iftiin baa looga baahan yahay waxaa jira sidoo kale socodna waa layska rabaa qofkii socodna waa u baahan yahay sababtoo siraad iyo buu gudbaa nacam marka marka waxuu baahanya qofka surca degdeg iyo iftiin uu ku arko nacam marka aahaartii saqaadki jidka u iftiiminaysaa nacam socodkiina acmaasha u keenaysaa nacam acmaashiina waa qofka degdegay u kordhinaysaa nacam marka siraadki iyo la gudbaayo xadiidka marka waxaa laga qaadana atharulwudu in wayse qaadka iyo salaadaha marka fadiilada ay leedahay bacd alculamaa waxay ka qaataan sidoo kale xadiidka in la dheereeyo xubinta nacam la dhakaayo si oo u bato iftiinkaaga nacam oo waxay leeyihin ilaa iyo marka eh, muruqa in la gaarsiiyo ilaa iyo yani waxay ka hooseeya garabka waxay ka hooseeya abu hureyra ilaa garabka gaarsiin jira nacam intana ilaa iyo jilibka meelaa soo gaarsiin jira nacam aada u dheereyn jira nacam oo wuxuu dhihi jira faman istadaca minkum an yudiila guratahu falyafcal <clears throat> laakin de ma tahay arrintaa iyadaa nacam xubnihii wayse qaadka in laga dheereeyo laga kor mariyo intii waysada iyadu afdal oo sunno ma tahan culamada in badanoo kamid waay ah leeyiin waxba sunna ma ahna xadiidkan waxa uu sheego ugu muhiimsan waxay tahay keliya wayse qaadka inuu fadli leeya oo marka fadligaasun uu kamid yahay qofka in xubnihii uu ka weysaysanayo ay iftiini doonaan nuuri doonaan qurux badnaa doonaan marka xubnaha qurux badnaadana dabcan marka hadda weliba wejigo kale wejiga in la dheereeyo baciid intii loogu talagala wejiga in laga dheereeyo baciid waay wailaa hadii kale maxay noqon inaad madaxa dhaqdo soomaa naam mafahanteni wejigoo kale lama dheereyn kara isaga nacam oo intaad biyo soo qaada halkaas baa kasoo bilaabdo madaxii dhan baad dhaqaysaa nacam oo wejigiiba waa ka baxday xuduudkiisi nacam labadan kalaa marka xoolaa culamada qaar ay suneeyaan oo yidhahdaan gacmaha iyo lugaha kuwaasaa iyagu la dheerayn karaa oo la badsa karaa wax yar lagu dari karaa maam marka iyadan way iska fiican tahay ama laakiin sunanimadeedu inay nebiga ka sugnaatay ilaa iyo shanshada inuu geeyey ama ilaa iyo u muruqa gaarsiiye nebiga kama sugnaanin intaan dambe faman istidaaca minkum an yudiila guratahu mudraj waay naam waa mudraj oo kalaamu abi hurayra w hadalka nebiga ma aha sida waa mudraj sidaas waxaa cadeeyey mundiri ibnu taymiya ibnu lqayim ibn xajar alcasqalaani intaasoo xaafidba way cadeeyeen intaasoo xufaan saa darteed marka ibn naxaadi larwaaxa ilaa bilaad ilafraax waxa uu sheegay idaalat lgura waxba inaysan sunana sunna aysan ahayn waa un iska mubaaxna sunna ma aha wacan caaishaa radia allahu tacaala canha qaalat kana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu aha yucjibuhu waxaa cajab gelinaya atayamunu midigeysi ayaa cajab gelinaya jeclaa fii talacumihi kabgashigiisa wa tarajulihi shallaysashadiisa wa duhuurihi iyo dhaaro qaadashadiisa wa fii shanihi iyo arintiisa kullihi dhammaanteed muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan isagana marka waa saxiixa ujeedaa wuxuu ka hadlaa xadiidku xubnaha midig in lagu bilaabo oo bidixda midig iyo midigta midigta in la hormariyo waysa in lagu hormariyo haddayse dhacda ka waran in bidixda hormariyo kadibna midigta ou dhaqo waysadii ma buraysaa mase ma buraysa arrintan iyada waxay ku xiran tahay tartiibta marka tartiibtana waa noo imaan doontaa ee xukunkeeda ahlu cilmigana waa isku khilaafeen qaarna ma burinaayaan qaarna way burinayan meeshaas marka tartiibta meesheeda markaan gaarino waxaan ku samayn doonaa insha allahu tacaala baxdi kaana nabiyu sala allahu alayh wali slam nabigu waxu yajibu waxaa cajab gelinaya aw jeclaa yani atayamunu midigeysiga fii tanaculihi watarajulhi wa buhuurihi wa buhuurihi bay kasoo geli marka nacam marka wayse qaadanayo xubnaha midig ayuu ka bilaabi jiray oo bidicda midigta midigtoo horumarin jiray wa shani kullihi arrimihiisa dhan yani arrimihiisa khayrka oo arrimihiisa yani wanaagsan wixii laakiin wasaq iska zuulin bidicday ku samayn jiray muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saara xadiis wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau haddii aad weyse qaadanaysaan fabda-uu bimayaaminikum midigyadiina ku bilaaba gacmihiina midig lugtiina midig ku bilaaba hadii aada weysaysanaysaan akrajahu arbacatu afartii baa soo saareen oo saxaaxa ibnu khusayma ibnu khusaymana xadiidka uu saxiix yeelay akrajahu arbacatu buu yiri xaafid ibn xajar talkhiisulxabiirka wuxuu u tiiriyey oo keliya waxa yii xadiidka eh, akrajahu abu daawuud ibnu maaja ayuu yiri eh, iyo tirmidi ha waxay tiiri ujeeda ibnu eh, maaja iyo abu daawuud iyo ibnu khuseyma talkiisulxabiirka markuu xadiidkan sheegay wuxuu yiri waxaa soo saaray akrajahu abu daawuuda ibnu maaja ibnu khuseyma sadexdaanu sheegay saasaana fiican maxaa yl xadiidka nasaa-i iyo tirmidi xadiidkan ma aynan soo saarin oo akrajahu arbaca hadiyaad moodeysa akrajahu arbaca haduu ku yihahdo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajah iyo ibnu khuseymanaa saxaabadeen hadduu kugu daro ibnu khuseymanaa soo saara waa ogtahay marka sidaana ma aha sida saxaaxa naam atalkhiis xadiirka wuxuu ku dhigay xadiidkan inay soo saareen abu daawud iyo ibnu maajah iyo ibnu khuseyma bas oo nasaa-i iyo tirmidi ma soo warinin xadiidka oo ayagu waxay wariyeen xadiidka kaana idaa labisa kamiisan bada-a bimayaaminihi nabiga hadduu kamiis gashanaayo midigta ku bilaabi jiray xadiidkan ee kaasmeys ma laha fahamteen marka waxaa fiican meeshaan matnahum yar baa ku jira sida saxeexaana waxay tahay akhrajahu abu daawuud oo ibnu maajah wa saxaaxahu ibnu khusayma nacam xadiidku marka waa saxeex amar waay marka kan in midigta lagu bilaabo bidixdan lagama bilaabi karo amarka alamru yaqtabi lwujuub amarkuna wuxuu keenayaa waajibnimo taan abi hurayraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waxa uu yihi idaa tawada'tum haddii aad qaadanaysaan fabda-uu bimayaaminikum xubnihiina midig ku bilaaba haddii xubinta la dhaqaa ay midig iyo bidix leedahay midigtiina ku bilaaba akrajahu arbacatu afartii ayaa soo saaray wasaxaaxahu ibnu khusayma xadiidka ibnu khusaymana waa saxiix yeelay xadiidkan min xayu sanad xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu leeyahay akrajahu axmedu wa abu daawuuda wabnu maajah wabnu khusayma wabnu xibaan walbayhaqiyu wadabraaniyu idaa labistum yaa ka horeyso fabda-uu bimayaaminikum waidaa tawadatum fabda-uu bimayaaminikum naam ahaa marka talkhiisulxabiirka waxaad arkaysaa ibnu xajar uma ounan tiirinin tirmidi iyo nasaa-i halkan buluuqulmaraamkan akrajahu arbacatu buu yiri akrajahu arbacatu marka la yihah loo jeedaa asxaabu sunan oo dhan daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja loo jeedaa xadiidka tirmidi ma werinin nasaa-ina ma werinin nabigaa marka meeshaas ku jira nacam tirmidina ma werinin nasaa-ina ma werinin oo tirmidi asagoo wuxuu weri idaa ladhistum hudhow bimayaaminikum bis haddaad dhar gashanaysaa midigta ku bilaacda idaa tawada waxa weriyey waa abu daawuud iyo ibnu maajah waa nacam iyo ibnu khuseyme iyo bayhaqi iyo raggaas nacam marka kuma jiraan tirmidi iyo nasaa-i talkiiskaa marka oo ibnu xajar aada ugu saxay marka nacam kitaabkiisa talkiis walxabiir juska koowaad boqol labaatan iyo sagaal waxa uu leeyahay akrajahu axmedu wa abu daawuuda wabnu maaja tirmidi ima una sheegin iyo nasaa-i taasaana saxsan nacam ayb ibnu daqiiq alciid xadiidkan marka uu saxiixiyey waxa uu yihi huwa xaqiiqun bian yusaxaxa xadiidkan waxau dhab ku yahay in la saxiix yeelo nacam waxuu xaqiiqo ku yahay inuu saxiix noqdo nacam marka tirmidina riwaayadiis saan ma ahayno kaana idaa labisa kamiisan badaa bimayaamiinihi tirmidi ku weriye marka idaa tawada'tumta waxaa weriye abu daauud iyo iyo ibnu maaja axaabu sunan arbaca marka la fiiriy labadaasa ka weriye marka haddii aan fiirino xadiidka marka xubin ahaantana in midigta lagu bilaabo iyo in kale bisada sunada waxay tahay in midigta lagu bilaacdo oo labada gacmood marka la dhaqaayo gacanta midig lagu bilaabo lugaha marka la dhaqaayana lugta midig lagu bilaabo ay oo imaam nawowi majmuuca wuxuu leeya wataqdiimu lyumnaa sunnatun in midigta la hormariyo sunna wa bilijmaaci culamada dhanaa ku ijmaaceen walaysa biwaajibin waajibsa ma aha bilijmaaci in midigta la hormariyaa waajib ma aha bilijmaac ibnlmundir soo guuriyey ijmaacaas oo hadday dhacdo qofka inuu madaxa intuu dhaqo midigta dhaqay ka bacdi sidii ha ku celiya lama dhaha wa kitaabkiisa alawsat ijmaaca soo xikaayooday eh, kasoo naqliyey wuxuu leeyahay eh, wataqdiimu libna sunatu bilijmac walaysa biwaajibin bilijmaaci sida ibnlmundir uu yiri ajmacu anahu laa icaadata calaa man yabda biyasaarihi waxay culimada ku ijmaaceen ninkii bidixda ka bilaabo inaan ku celin la dhehaynin weysadiisa laakiin sunadiibu khilaafay nacam sunada in la khilaafana wax sahlan ma aha nacam laakiin marka ay noqoto weysada ma bureysa ma bureysa maya ma bureysa nacam marka masaladaas iyada marka intaasaan uga baxayna xukunka ku jiro waa inay sunno tahay taqdiim lyumna cala lusra xadiis kura sidaasaa marka intaasaa warkiisa uu ku yahay ibnu daqiiqilciid yaa saxiix wacan lmugiirati bni shucba radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga tawada waa weyse qaatay famasaxa binaasiyatihi foodiisa ayuu masaxay wa cala alcimaamati cimaamada korkeeda ayuu masaxay iyo walkufayni iyo labada qof akhrajahu muslimun xadiidkan muslim baa soo saaray xadiidkanna marka waxa uu tilmaama mugiirata bnu shucba waxuu masaxay qayb yaroo madaxiisa food nebigu waxuu masaxay foodiisa inta kalena cimaamadii ayuu ku kamilay nacam xadiidkan marka culamada shaaficiyada xadiidka muslim baa weriye waa saxeix culamada marka shaaficiyada waxay u daliishadaan in madaxa qaybtiisa qayb yaroo madax kamid in la masixi karo nacam oo in madaxa kulligiis biyo la gaarsiiya inaysa waajib ahayn nacam maxaa yeele waxay nebigu waa kan xadiidkan foodiisa bisoo masaxay laakiin waxaa loogu jawaabay shuruudii ha masaxee inta kalena cimaamadaa ka wakiil ah ila nabigu shuruudda keliya umasaxin mana iska dhaafin inta shuruudda masaxo cimaamadiina ku daray u raaciye naam waxaa kaloo xadiidkan isna sidoo kale laga qaadana masxulcimaama inay mashruuc tahay cimaamada in la masixi karo culamada gaal marka waxay yihahdeen cimaamada la masaxayo waxaa shardiga sida qofka oo kale in iyada dahaaro lagu labistay qofkii daahir ah oo kaamil daahir u ah inuu cimaamada duubtay markii waysada ka jabto foodan inta masaxo iyada waa ku dhamaystiri karaa ama iyada keligoodabu ku gaabsan karaa laakin shardi inuu dhahaaro oo ku gashta sida qofka oo kale laakiin markaas raajix ma aha nacam qaar kalena waxay leeyihiin waxaa qasaba cimaamadu inay tahay cimaama muxanaka cimaamad xiran oo inta kasoo baxaysa inay ahaato cimaamad inta la dhuujiyo madaxa lagu xiray darafteeda inta laga soo bixiyo halkaa la saarinaam inay tahay oo cimaamadu ay muxanaka ay tahay qaaraa sidaas dhahaye iyagana marka taasna ma loo badna raajicna ma aha marka khulaasatulqowl waxay tahay cimaamad qofka hadday madaxa ugu xiran tahay ikhtiyaar wuxuu uley inuu cimaamada furo madaxiisa oo masaxdo waxaa kale u banaan cimaamada isagoon iska baabi'inin inay fooda madaxa ka masaxo inta kalena uu ku dhamaystiro cimaamada inteeda kale inuu ku dhamaystiro sida xadiisulmugiira oo kale naam waxaa cimaamada marka booskeeda geli karo koofida birta camal ama koofida adag qabowga iyo laga gashto qalansuwada baasha la yihah alqalansuwa waa laxugun iyadan sida imaam nawowi majmuuca uu ku sheegay waxaa kaloo laxugun ah naagaha khimaarkooda naagaha khimaarka ama gambada ay wadato iyadana waa lamid ah, hadday rabto intay madaxa foodiis umasaxdo ayay intii kale ku dhamaystiri kartaa nacam ayb kuwaas oo dhan waa laxugun sida imaam nawowi majmuuca uu ku sheegay waxay marka culamada isku khilaafeen cimaamada bisma ma la masixi karaa hadda saddex way aan hayna madaxa keligiis iyada ma soxo qayb madaxa kamida iyo cimaamadii lagu dhamaystiraayana waa hayna cimaamadii xirneyd keligeed ma la masixi karaa adoon madaxii biyo ku taabsiin weyn ma la yeeli karaa sidaas ibnulmundir kitaabkiisa alawsad aathaar badan oo abubakar iyo cumar iyo soo guuriyey inay masixi jireen cimaamada bis nacam cimaamada keligeed inay masixi jireen iyadoo qofka looga qiyaas qaadanayo nacam taasayuu soo guuriyey madhab imaam shaafici marka ma la masixi karo leanna waxay leeyihin yumsaxu biru'uusikuma layiri magaciina ru'uus ma aha naam ayay dheheen culamada shaaficiyada aimadan kalena marka eh, culamada kaleo ayaguna qabo oo rag badan kamid yihiin isxaaq iyo abu thawr iyo imaam axmed iyo kamid yihiin waxay dhaheen axaadiis badana waxaa soo aroortay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nasaxa cala alcimaamati axaadiis aan fooda sheegeynina soo aroortay kuwaas ko iyo ficilkii abubakr iyo cumar iyo asxaabta qaar kamida ah u sameeyeen naam facalaykum bisunatii wasunati khulafaa raashidiinna waa layii naam marka laba oo khulafaa raashidiin kamida ah iyo axaadiis caama ah oo nebiga kasoo aroortay aan haynayo dheheen anaga saa darteed marka ibnulmundirna wuxuu u iishay in la masixi karo cibaadada keligeed saaxib camrilmacbuudna waxau sheegay aahaar badan inay soo aroortay in cimaamada keliya la masaxdo naam khulaasat lqowl marka waxa ay tahay madaxa keligiisaa la masixi karaa madaxii iyo cimaamadiibaa la masixi karaa cimaamada keligeed ninkii masaxana insha allahu tacaala weysadiisa waa jirtaa marka saddexdaas iyaduna ay kala yihiin naagaha iyo khinaarkooda iyo koofi biraadka iyo ama koofida caadiga xataa ah qofkii marka iyaguna waa yeeli karaa oo fi xukmi lcimaama way tahay sida alimaam anawowi majmuuca u ku sheegay kitaabka majmuuca u ku sheegay taasna marka iyadana waxay tahay xadiid lmugiira iyo wixii uu faa-iideynayo nam wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma fii sifati xaji nabiyi sala allahu alayh ali wasalam jaabir waxaa laga wariyey fii sifati xaji nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga xajkiisii tilmaantiisii sifadii nebiga uu xajiyey dhexdeeda waxaa looga wariyey qaala sal llahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi ibda-uu ku bilaaba bimaa bada allahu bihi wix ilaahay uu ku bilaabay meesha ilaahay ku bilaaba ku bilaaba waxay ahayd markau dawaafka soo dhamaystay oo safii marwe uu yimid ayaa waxa uu yihi marka ibda-uu bimaa bada allahu bihi ku bilaaba meesha ilaahay ku bilaabay yani safa ku bilaaba asafa socodka safa ka bilaaba marwo ku geeyey ee marwaha kasoo bilaabena maadaama ilaahayba qur-aanka uu ka bilaabay safa u ka bilaabay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah halkaan marka musanifku waxa u keena waxay tahay marka xadiidka dhamaystirno akhrajahu nasaa-iyu i baa weriyey xadiidkan haakadaa sidaan buu ku weriyey bilafdi lamri iyadoo amar ah ibda-uudaas uu ku weriyey iyadoo ficil amar uu weriyey ibda-u ah wa huwa cinda muslimin xadiidkan muslim agtiisana waa ku sugan yahay bilafdi alkhabari nacam oo ah nabdau lafdulhabarku wuxuu yahay nabdau bima badaa allahu bihi ama abdau bima badaa allahu bihi anugu waxaan ku bilaabana meesha ilahay ku bilaabay ama nabdau anaka waxaan ku bilaabanayna meesha ilahay ku bilaabay marka nasaa xadiidka wuxuu wariyay iyadoo amara nacam muslimna xadiidka wuxuu ku suganya isaga oo khabar ah nacam oo aan amar ahayn abda ama nabda-u ah nacam waxaan ku bilaabanaynaa ama waxaan ku bilaabayaa nacam aniga ayb haddaba marka xadiidkan takriijkiisa marka aan u imaano marka ugu horeyso horta riwaayada ibda waa shaad nacam riwaayada nasaa ee ibda-u bimaa bada allahu bihi waa riwaaya shaada way nacam ibnu daqiiq ilciid waxa uu sheegay ana alakariina qaaluu nabda-u nacam culimada xadiidka werisay makrajka xadiidka horta waa hal meeloo kasoo baxay xadiidka nacam makrajulxadiid waa hal meel asoo hal meel kasoo baxay haddana waxay weriyeen marka ruwaada badan ee xifdiga badan lafdu mabda bay weriyey oo wuhayb ibnu khaalid sufyaan ibnu cuyeyna iyo rag badan waxay weriyeen mabda bay weriyeen wuhayb ibnu khaalid iyo ibnu cuyeyna iyo rag fara badan iyo imaam malik iyo malik iyo sufyaan ibnu cuyeyna iyo yaxya ibnu saciidin alqataan iyo wuhayb ibnu khaalid afar imaam waa waaweyn mabda bay weriyeen laba raawida sufyaan athawri iyo sulaymaan bnu bilcada xadiidka waxay ka dhigeen ibda bay u wariyeen marka ruwaada tirada badan ayaa la raaca nacam ilaa hadda dhowr qof eh, lix qof iyo isku mid maa laba qof nacam lix qof xifdigooda eh, xadiidkuna hal hal dariiqo kasoo baxay nacam ma la dhihi karo hadii la dhihi lahay labada lafdiba waa soo arooray waxbay ahaa ahaaleyd nacam hadda lama dhihi karo hal makraj waa xadiidka dhanba hal majlis oo ku yimid hal majlis haduu ku yimid raawiga ama nabda-goyd ama ibda-goyd haday sidaa tahay marka iyo axfal a marka lix qof iyo laba qof lixda qof ha axfal saa darteeda culamada marka waxay uga xukumeen shaad ay uga xukumeen muslim asaga waxauga weriyey abda- riwaaya waa weriyey asaga marka nabda iyo abda baa saxa ibda-dana waa riwaaya shaada waxaad ugu dartaa ibnu jurayj weliba nadbaa asla ku weriyey ayb marka ibda bimaa bada allahu amarku waxawaa isagu marka eh, waa shaad farqiga marka ka imaanaa maxay tahay hadii layra ibda waa shaad lafdul khabarkuna waxa waaye eh, saxeex xadiidka hadhow diraayadiisa iyo fiqigiisa saameyn ku yeelana nacam maxaa ibda-u hadday saxeex noqon lahayd waxaa waajib noqon lahayd tartiibka tartiibta iyo kala horeynta waajibay noqon lahayd leana maxaa waa amar waa ibda waa amar mot bimaa bada allahu bi wax ilaahay ku bilawda ku bilawda ilaahayna marka muxuu ku bilaabay isaga yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fagsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni marka aayadda iyo xadiidka marka laysku geeyo ibda hadday saxiix ahaa lahayd waxaa ka imaanay tartiibta inuu waajib ahaa lahayd oo ninkii ka tagay waysada aynan u jirin mafahantay marka lafdu amri meesha ka baxaya shaadi waay nacam maxaa meesha marka imaanaya khabarkii hadda khabarku marka nabda-u bimaa bada allahu bihi ama abda bima bimaa bada allahu bihi waxaan ku bilaabana ama waxaan ku bilaabanay meeshii ilaahay ku bilawday taas iyada marka khabarku lagama qaadan karo wujuub nacam khabarku wujuub lagama qaadan karo siiqa amar ma ah waa garata sooma ayb saa darteed marka culamada aqwaashooda waa iskhilaaftay marka masalada tartiibta waa isku khilaaftay nacam hay qaar culamada kamid ah waxay yirahdeen tartiibta waajib ma aha kala horumarintu waxba waajib ma aha weliba sheekh alalbani raximah llahu tacaala isaga wuxuu u daliishaday xadiis miqdaam ibni macdi kari oo fi sunan abi daawuud ku sugan inta nabiga wejiga dhaqay labadiisa gacmood dhaqay kadib waana soo daarsanay tartiibta inay waajib aan kalaa u daliilayso naam ayb culamada marka ibn xajar alcasqalaani iyo nawowina waa xasaniyeen xadiidkaas oo sala naam laakiin culamada in badanoo kamid ayaga ah waxay ku tageen inay waajib tahay eh, eh, tartiibta inay waajib tahay ayay ku tageen oo waxay marka ka qaateen waxay eh, leeyihiin xadiidkii waxay soo qaateen musii salaatahu oo nabigu uu yiri idaa aradta an tusalliya haddii aad rabto inaad tukatid fatawada kama amaraka allahu sidii ilaahay ku amray uweyse qaado sidii ilaahay ku amray uweysayso taasay soo qaateen culamada qaar haddaad rabto inaad weyse qaadatid fatawada kama amaraka allahu sidii ilaahay ku amray uweyse qaado ilahay marka sidee u amray marka ilaahay waxa u amray mayihiin wejigu hormariyo gacmuhu ku xijiye madaxuu ku xijiye labada u dambeysay laakiin bataas iyadana marka culamada aan tartiibta waajib waayo aan dhehaynin taa iyadana waxay ku radiyeen ilaahay subxaanahu watacaala waawlcadaf buu isugu xiray nacam waawlcadafna tartiib ma faa-iideeyo nacam saa ogtiin facda iyo sumada iyaa tartiib faa laakiin waawgu mutlaq ishtiraagu faa-iideeya soo ma mutlaq ishtiraagu faa-iideey tartiib haddaan ku iraa jaa zaydun wacamrun waxaad ka fahmaysaa in zayd uu soo horeeyey qariino kale maahn jumladan maka fahmaysa waxaa dhici karta inuu camar soo horeeya mala socotaan zayd camrin hadii la dhaho labadooda tunraa soo hormari kara soo maa aayadda marka waa isugu cadaftay alimaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu aayadda inta dambe waa waxa ahaato yii laakiin marka ugu horeysa maxaa lagu bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati fagsiluu wujuhakum aa lagu bilaabay fansiduu wujuuha mufaa lagu bilaabay horta wejiga in la hormarina kadaasama taagni mar haddii weji oo waajib noqdayna de ninka dhahaya tartiibta waajib ma aha warkiisa waxaa macnihiisa oo yahay wejiga iyo lugaha lugahaad hormari karta hadaa rabto awrkiisa ku jirta aayadaana diideysa maa calaa kulli xaal culamada masaladan aaday isugu celceliyeen wallahu aclam kulli ma yara ma la si sahla looma dhigi karo tartiibta waajib ma aha markaan waxaan leelahay kunatafiif inay waajib tahay ayaa marka hadaad di wa laisku celceli waxaad moodaa tartiibka inay waajib tahay waa mida midda midda xataa waagu xataa hadii la yidhaha tartiib ma faaiideeyo horumarinta laakiin waxa loo hormariyo macnaa ku jira naam horumarinta laftirkeeda oo ilaahay subxaana watacaala sheegidda uu ka horumarinayo macno dhan baa ku jira naam saa darteed aayadda marka aayadda ah eh, an dahira baytiya lidaaifiina walcaatifiina wa warukcu sujuud culimada markay ka hadlayaan waxay yidhahdeen marka la joogo xaramka kacbada ninka daaifka abaa ah xaq leh oo ninka dukanayo asaa uga xaqnimo badan war meeshaan iga wareegka ku tukani iyo hadduu yihahda ku tukana kan dhawaafaya la xaqsiina sababtoo ah ilaahay isagoo hormariyey dhahan an dahiraa beytiya lidaa'ifiina walcaatifiina warukcu sujuud iyo walqaa'ibiina rukcu sujuud nacam marka sheegista alla subxaanahu watacaala macnaa ku jira iyo horumarinta marka taas iyo iyo nebigii qaabkii ugu weyse qaatay nebigu tartiibta ilaali jiro mar walba naam riwaayad waxay uga timid in eh, sida horumarinta lagu socdo say ukala horeeyaan naam halkan riwaaya madooda dhexda gelisay naam iyadana waa laga raajixsan yahay bitarjiix la marka culamaa shaaficiya alculamaa shaaficiya tartiibtu waxay ku dareen arkaanta weyse qaadka naam oo qofku hadduu kala hormariy weysada ma jirta leeyihi naam marka adilo badanna waa saaciiday wallahu aclam marka xadiidkan ogow waxaad ku qorataa ogow tartiibta in loo keensado darteed lafdiga ibda-una shaad waaye ibnu daqiiq ilciid iyo iyo ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa muxararka iyo waa waa ishaareen lafdiga amarka inuu wax ku jiraan wa canhu qaal waa isla jaabir ibn cabdillaahi kaana nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa tawadaca haddii uu weyse qaato adaara almaaa biyaha ayuu ku wareejin jiray calaa mirfaqayni xusulladiisuu biyaha ku wareejin jiray kaana nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu ahaa idaa tawadaca haddii uu weyse qaadanayo adaara almaaa biyaha ayuu ku wareejin jiray calaa mirfaqayni xusulladiisa akhrajahu daara quniyu daara quni ayaa weriyey biisnaadin daciifin isnaad daciifa ayuu daara qudni ku wariyey oo xadiidka marka isnaadkiisa dacfigaa ku jiro dacfigana wuxuu uga imaanayaa alqasim bnu muhamed bni cabdillah alqasim bni alqasim bnu muhamed bni cabdillahi bni muxamed bni caqiil naam alqasim bnu muxamed bni cabdillahi bni muxamed bni caqiil naam oo aabihiis ka werinayo qaasimku waa matruuk cabdullahi bn maxamed ibn caqiilkana waa oo awowgiis ahna uu ka warinayana isaguna waa mukhtala mukhtala mukhtalafun fiihi waa nin laysku khilaafsan yahay labadaas cilaa ku jirta cabdullahi oo laysku khilaafsan yahay cabdullahi bn maxamed ibn caqiil iyo qaasimka ka warinayo awowg oo u yahay oo asna matruuk ah marka alxaafid ibn xajar talkhiisulxabiirka arrintaa iyada waa ku ishaaraa oo wuxuu leeyahay xadiidkan eh, daara qudni baa weriyey iyo bayhaqi min xadiidi alqasim ibni moxamed ibni cabdillahi ibni moxamed ibni caqiil can jaddihi can jaabir wlqasimu matrukun cinda abi xaatim wa qaala abu zurcata munkar lxadiid abu zurcana waa munkar munkarulxadiid buu yihi labadanba istishhaad ma galaan labadanba istishaad iyo mutaabacaad ma galaan munkar iyo matruukba wakada dacafahu axmed ibnu maciin axmed ibnu maciinna way daciifiyeen wainfarada ibnu xibaan bidikrihi fi iqaat ibnu xibaan baa ninkan iqaadka kusoo daray walam yultafat ileyhi fi dalik lamana milacsanin warkaas oo ibnu xibaan waa la yaqaan waqad sarac oo yani waxaa lagu yaqaanaa ragga iqaadkiisa waa ku yar tasaahulaa waqad saraca bidacfi hada alxadiidi xadiidkan inuu daciif yahan waxaa cadeeyey ibnu ljawzi walmundiri wabnu salah wnawawiyi wagayruhum nacam culumadaas dhan xadiidkan way daciifiyeen sheekh ilalbani xadiidka waa saxiixiyey silsila axaadiis saxiixa shawaahid buuna ku saxeexiyey xadiidkan naam juska shan iyo tobnaad sabxada sagaashan iyo sagaal naam marka eh, shawaahidda uu ku saxiixiyeyna de iyada xadiiska oo shaahidka uga dhigaaba la xujaysa karaaba nacam uma baana marka kan in la xoojiyaba nacam oo xadiiska oo shaahidka uga dhigay waa xadiiska muslim ee ah nabigu sala allahu aleyh wali wasalam uu yiri uma gasla yadahu lyumna nebigu wuxuu dhaqay gacantiisa midig xataa ashraca fi lcadud ilaa u gudagalay ilaa uu gudagalay cududa naam meeshaan marka xooga ilaa uu gudagalay marka markuu nabiga ufiirsa gacantan ou dhaqaayo haddii la yidhi waxuu gudagalay muruqi xusullada waa dhaqay sooma xusullada waa soo dhaqay sooma marka xadiidkan macnaha ku jira daciifka ah kaasaaba gudaaya marka kaasaa la qabsanaa muslim ku jiro kan sagaa daciifa saxina waxaayna kan ma la quwey karo sababta waxay tahay kani matruuga ku jiro ama nin munkar a kan la xawaaliya naam xadiis matruug oo ku jiran in la quweeya xoogaa waa laga yar fiicanya haddii hadda la yidhaha waa la quweynaana oo xadiiska muslima ah lagu xoojinaana de ood qaadid iyo jiidid waa isku gurigeyn naam xukunka isku mid oo noqona naam xataa ibnu xajar talkhiisulxabiirka marka u dhameeyey waxa uu yidhi xadiidkan ciladiisa uu ka sheekeeyey waxaa ku filan buu yidhi in la qaato xadiidka muslim marka bedelamaa kan aad daliishale kan muslim qaado oo asna macnaha ku gudaay kan muslimna marka waa maxay nebigu uma asala yadahu lyumna xataa ashraca fi lcadub ilaa gacantiisa midiga u dhaqa ilaa u ka gudagalo cududi ilaa u ka gudagalo meesha xooga marka haddaba gudagalay meeshaas rasuladii waa dhaqay sooma maxaa marka xadiidka meeshaan loo keenay xadiidkan musanifka muxuu si gaara ugu sheegaya wuxuu ugu sheegaya khilaaf ka dhexeeya xanafiyada iyo jumhuurta oo xanafiyadu ayagu waxay qabaan xusullada inaan la dhaqaynin oynan ku jirin meesha la dhaqaayo waxay leeyiin xusullada kuma jirta meesha la dhaqaayo oo qawluhu tacaala faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila lmaraafiqi waxay leeyihin xusullada kuma jiraan gacmihiina dhaga ilalmaraafiqi intii xusullada mar haddaad xusulka gaartaan dhaaf xusulkii asaga kuma jiray leey maa laakin ilaa isaga xuduudiisa gaara xanafiya marka waa diideen inay ku daraan ilaa bimacnaa maca ma ahan bay dheen laakin ilaa bimacnaa maca markaasa waxaa la yidhi haddii sidaa ay tahay ilaa bimacnaa maca aad diideen xadiidkan see la yeelay nabiga sala allahu aleyh wali wasalam wuxuu u weyse qaatay xataa ashracat alcadud ilaa intaanu gaarsiisiyah waysaqaadka nabigeena aan lagu dayda mafahamtid marka xadiidkan waxaa loo keena khilaaf jumhuurta iyo udhaxeeyo iyo madhab alxanafiya naam marka in cusulada la dhaqaayona sheega xadiidkan kaas muslimaana marka daliil saxiix oo sariix ah ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yidhi laa wuduu'a weyse qaad ma ahaanin uma ahaanin liman lam yadkur isma allahi calayhi qofkaan ilaahay subxaanahu watacaala magaciisa aan xusin qofkaan alla magaciisa xusin wayse qaad uma ahaanin marka laa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi calayhi waxaa ka horeeya xadiidkan laa salaata liman laa wuduua lahu salaad uma sugnaanin ninkaan weyse qaadanin taas waxa waaye maba ansaxaysaa laga wadaa salaadi kama ansixin ninkaan weysaysanin tan marka maxaa laga wadaa laa wuduua liman lam yadkur isma allahi caleyh ninkaan bismillahi dhin weyse kama ansixin miya macnaheeda mase sidaa ma aha xadiidka horta awalan akhrajahu axmed baa weriyey wa abu daawuuda wa bnu bisnaadi daciifin isnaad daciifa walitirmidiyi can saciid bni zayd iyo abi saciid naxwuhu kanoo kale weriyey wa qaala axmedu axmed waxa uu yihi laa yahbutu fiihi shayun wax baabkan ku sugnaaday oo saxiix ka ah ma jiro yii baabka ah macnaha xadiidkan bismillahi in marka qofkaan dhig weysa inaysa u jirin baabkan waxba kama ansixin imaam axmed ibn xambal xadiidku marka shawaahid fara badan uu leeyahay oo naftu ay ku xasilaysa uu leeyahay sheekh ilalbani raximahu llahu tacaala xadiidku in shawaahidda uu ku ansaxaayo nacam oo xasan uu ku noqonayo saa darteed xadiidka waxaa xasaniyey xaafid ilmundiri casqalaani ibnu salaaxna waa xasaniyey iyo ibnu katiir nacam xadiidka waxaa xoojiyey mundiri iyo casqalaani ibnu xajar alcasqalaani ibnu salaax iyo ibnu katiirna waa xasaniyeen sheekh ilalbanina waa xasaniye marka xadiidka waa xadiid xasana ah wa nacam xadiidkaani xadiid xasana weeyaan oo aimadaas dhan ayaa xadiidka xasaniyeen haddii marka xadiidku uu xasan noqday dalaaladiis marka maxay tahay muxuu tusaa xadiidkani wuxuu tusaa bismillaahi in la yidhaahdo marka qofka uu weysada bilaaba inuu bismillahi dhaco haddii marka uu ka tago weysadii ma buraysaa oo inuu kusoo celiyaa qasaba mase taa marka ahlulcilmiga isku khilaafeen jumhuurul culamaa kuma soo celinaya ay dhaheen ama kas ha uga tago ama helmaan ha uga taga laa wuduucdaana de waxaa lagu xambaara markaas yani wayse qaad kaamila waysadu waa ka ansacday laakin kaamil uma ah waxaa kaloo marka eh, isxaaq ibnu rahuya iyo aimo kalena ay yidhaahdeen waxaa lakala qaadaa hilmaan iyo kas nacam ninkii asoo xasuusta ka tago waa inuu ku celiyo waysada lana dhedhel maaha laa wuduua eh, eh, liman lam yadkur isma allahi caleyhi sababtoo ah shay lama anfiyo ilaa wax waajibkiisa oo laga taga ma aha shaygu haddii waxaas eh, iimaankaoo kale hadii la anfiyo salaadoo kale hadii la anfiyo oo shay dartiis lagu anfiyo shaygaa shay sunno iska ama ah marka isxaaq wuxuu yidhi haddii laakiin ou hilmaamo ou soo xasuusto markuu weysadii dhameeya kabacdi ku celin maayo weysadiisa waa ansaxay insha allahu tacaala laakiin asagoo xasuusto hadduu iska dhaafo weysada waa inuu kusoo celiyo madabkaasaan xadiidka waafaqsan ayaad moodaa nacam dikri kale marka oo weysadu ay leedahay waa marka ay dhamaato dikriga waa kan bismillahida ugu horeyso wax kale ilaa weysadu markay dhammaato unbaa dikri kale ayaa jira oo gadaal oo nooga keeni doono laakiin dikri oo xubin walba wejiga marka la dhaqaayo dikri gaaroo la akriyo gacmaha marka la dhaqaa mid gaaroo la akriyo waa kaasi saxiix maaha naam wacan dalxata bni musarifin can abiihi can jaddihi qaal ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan arkay yafsilu isagoo kale soocayo bayna almadmadati waalistinshaaqi luqluqashada iyo sandaarsiga akhrajahu abu daawuud ayaa weriyey biisnaadin daciifin isnaad daciifa ayuu kusoo weriyey xadiidka ibnulqataan iyo nawowi iyo ibnu salaax iyo ibnulmulaqin iyo ibnu xajarna waa daciifiyeen nam sheekh albaanina waa daciifiyey sidoo kale asna waana xadiis daciifa nam marka xadiidkan culamadaas o dhan way daciifiyeen marka madaxata bnu musarif xadiidkiisa sifatlwudua ku saabsanna cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo eh, sufyaan ibnu cuyeyna iyo waa daciifi jireen ayagana maa hay oo sufyaan ibnu xalkataan ama sufyaan ibnu cuyeyna iyo waxay dhihi jireen esh xadiid dalxata bni musarif nacam muxuu yahay xadiidka dalxata bni musarif nacam waa aaday u daciifi jireen marka xadiidkan xukunka uu ka hadlaana wuxuu yahay luqluqashada iyo sandaarsiga in biyaha lagu kala sooco oo inta biyihii qaybna lagu luqluqdo sandaarsigana biyo cusub loo soo qaado ayuu sheegaa yafsilu yani waa kala sooci jiray waxay tahay waana biyo ku luqluqdo iyo kuwa ku sandaarsanaa laba biyo ka kala dhigi jiray kaana marka saxiix maan xadiidku waa daciif waa ujeedaa naam wacan caliyin radia allahu canhu fi sifati lwuduu sifadii weyse uma tamadmada waa luqluqday sala allahu alayh ali wasalam wastanfara biyihii buu sankiisa ka firdhiyey halaatan saddex jeer yumamidu xaal ou luqluqanaayo wayanfuru ou sandaaranayo ah, ah, nusakda qaarna wayastanfiru bay dhigayaan wayanfuru isku mid waa isku mid wayanfuru ama wayastanfiru ou biyihii sanki ka firdhinaayo min alkafi gacantii alladii sacabkii alladii kaasoo yaakudu uu qaadayo almaa biyihi minhu uu kusoo qaadayo nacam sacabka uu biyaha kusoo qaadayo ayuu ka luqluqanayo kana sandaaranayo halka sacaba uu biyaha kusoo qaato ayuu ka luqluqanayo kana sandaaranayo nacam marka xadiidkan kii hore kasoo horjeedaa isagaana saxiixa akhrajahu abu daawuuda wannasaa'iyu waa xadiid saxiixa waay nacam marka uma tamadmada wastantara halaaa yumadidu wayastanfiru min alkafi aladii ya'kudu minhuna gacanta oo biyaha kusoo qaato ayuu ka luqluqana kana sandaarana marka tii kale soocidda tanaa taasu daciif waay midaana ka saxsan wacan cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu fii sifati lwudu isagana uma adkala sala allahu alayh waali wasalam waa geliyey nebiga yadahu gacantiisau geliyey weelki famadmada waa luqluqday wastanshaka biyihii bausanka ku jiiday min kafin waaxidin hal calaa cal isagoo ka luqluqanayo yafcalu dalika sidaasuu yeelay halaatan saddex jeer muttafaqun caleyhi kanna waa kana hal calaa cal ayuu ka weyse qaadanayey ayuu ka luqluqana kana sandaarana min kafin waaxidatin oo kan dheerken marka xadiidka cali iyo xadiidkan baa isku macno ah labaduna waxay kasoo horjeedaan kii dalxa marka inay taas xoog badan taha meeshaan uu ka dhaadhicina ibnu xajar noqoshadii sandaarti hal sacab in laga dhigo taasaa marka inay raajix tahay ayuu kuu sheegaan xadiidka dhalxana ou daciif yahay wacan anasin radia allahu canhu qaal raa a nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay walxaal fii qadamihi gomadiisana cagtiisa mithla dufri ciddi oo kale meel ciddi oo kale ah ay tahay lam yusibhu meeshaasoo lam yusibhu ownan asiibin almaa-u biyuhu aynan gaarin meeshaas aynan biyo gaarin meel wax cidin la-eg meel cidin la-eg oo qallalan oo aysan biyihii gaarin buu arkay fa qaala waxa uu yidhi irjic laabo fa axsin wuduu'aka weyse qaadkaaga soo wanaaji ayib akhrajahu abu daawuud ayaa wariyey ayaa soo saaray wannasaa'iyu iyo nasaa-i xadiidkan waa saxiixu abu daawuud waa wariyey nacam ujeeda sheekh albaani irwaaga oo ku saxiixiyey wuxuuse leeyahay sheekh ilalbani nasaa in loo tiiriye xadiidkan nadar baa ku sugan buu yidhi maxaa yeele anugu kuma aanan arkin sunanu nasaa-i buu yidhi walaa cazaahu ilayhi alxaafidu nafsuhu fi talkhiisi talkhiisulxabiirkana ibnu xajar nasaa-i uma tiirinin xadiidkan wakada bnu taymiya fi lmuntaqa muntaqaha meel dhaarka kitaabka u sharxayo waaye muntaqa akhbaarka uma una marka uu sheegayo ibnu taymiya awowgiisa iskale kitaabka abulbarakaat ibnu taymiya malaha muntaqaha ibnu taymiya awowgiis kitaabka uu qoray asna axaadiis alaxkaamta ka hadlaayo xadiidkan markau soo wariyay nasaa-i asna uma tiirinin washawkaniyu fii sharxigi nayrul nayrulawdaarkana nasaa-i asna uma tiirinin nacam marka sida muuqanaysa nasaa-i u tiirintiisa xogaa yar waxbaa ku jira nacam qofka xaafidka owhaam waa isaga dhici karaa midda kale horaan waxaan usoo sheegnay kitaabadan ibnu xajar kitaabkan xifdi buu ka qoray maa axaadiistan marka can dahri lqalbi wax laga qoraayo in laysku qaldo nasaa iyo tirmidi waa bani aadana u yahay naam saasoo kale naam wax ceebana ma ah ayb dadka ka dambeeya isaga kitaabadayba fiiriyaan isaga kitaaba maba fiirinba naam muslimna xadiidka waa soo saaray ana rajulan tawadaa fataraka mawdica dufrin ciddi in la egou ka tegey oo cagtiisa uga tegay nebiga arkay faqaala irji saxsun waduaka buu yidhi farajaca kumasallaa marka muslimna waa ku jira isaga riwaayadan oo kale irjic faaxsin waduaka xadiidkan marka axraja abu daud nasaa-i marka nasaa-i xoogaa abu daud iyo muslim baa xadiiska soo saareen marka xadiidkan laakiin muslim waa min xadiisi cumar waan ogow muslim waa min xadiisi cumar abu daudna min xadiisi anas waay hadii marka sidaa la dhaho xadiiskan imaam alxaafid ibn xajar muxuu u keenay meeshaan wuxuu u keenay masalat lmuwaalah muwaalaadka waysada in laysku xiriiriyo oon la kala gooynin xukunkeedu muxuu yahay nacam xadiidkaana ka dhalana nacam muwaalaadka shaaficiyada agtooda sunno way nacam ibnulmundirna saasuu rajaxay saasaana raajix ah nacam isku xijintu inay sunno tahay nacam aan in inaan lakala dambe lakala daba oo masala intaad wejiga iska dhaqdo laba saac kabacdi in haddana gacantii dhaqdo iyo lama rabo sidaa marka muwaalaadku waa sunno in marka aad weysada hal mar aad ka baxdo haddayse dhacdo inaad intaad weyse qaadato meeshan ku weysaysato ood lugtiina ku dhaqdo masaajidka oo kale masalan weysadaa lama burta lama dhahay weysadaadii waa jirtaa ibna cumaraa sameeyey sidaa inta suuqa kusoo weyse qaatay ayuu lugiisa ka tegey masaajidka marka way dhaqay ama meeshii musalaha ahay kaas ibn ficilkaa ibn cumara loo daliishaday iyo sharcigu anagu wuxuu noo diray dhaqid bis un dhaqid in xubnaheeda dhaqaana loo diray bis nacam ninkii intaas la yimaado weysadiis wax lagu buriyo oo inay daliil lahaata hay alimaam shaaficina waa sunna yihi muwaaladku nacam ayib xadiidkan marka maxaa laga qaadana seese muwaalaadka loogaga daliishan karaa waxaa looga daliishan karaa ninkaan inta soo weyse qaatay ayuu wuxuu ka tegey markuu weysadiis soo dhameeyey ayuu wuxuu ka tegey meel qalalan baa la arkay nacam nebigu marka ma dhihin ba ay leeyihiin culummadu orod baxo dhugtii soo dhaq ma dhihin nebigu sal l slam orod baxo weysadaas soo wanaaji weye riwaayahaas waxay dhahay irjic acid waduaka taasoo kale weyse qaadkaaga kusoo celi haa iyada waxaa laga sheegay riwaayada saxdaas axsan waduaka way waysadaada wanaajeeda m waxaa laga wadaa soo bilaaw mase waxaa laga wadaa war meeshaan kaa qalalan soo hadday tahay meeshaan kaa qalalan soo dhaq de muwaalaadki shardi ma aha ma fahamti hadday tahay waysada ku soo celiy soo bilaawna muwaalaadku waajibay noqona noqonayn laakiin culamada waxay u badan yihiin muwaalaadku inaysa waajib ahay oo hadda ninkaan waxaa uga filan inuu lugtiisa dhaqabin oo wayse qaad inuu soo bilaabo waxba lagama rabo ficilka ibni cumar aan u daliishada wacanhu qaal isla anas ibni malik radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yatawada mid ku weyse qaata bilmuddi koombo wayaqtasilu wuxuu ku qubaysanaya bisaaci suus suusku afar koombo waay ilaa khamsati amdaadin ilaa iyo shan koombo afar ilaa shan koombo ayuu ku qubaysa jiray muttafaqun caleyhi bukhaariyo muslim baa soo saareen afar ilaa shan oo ku qubaysa jiray hal koombana badanaa kuweysasan jira laakiin la dhaqaaleeya biyihii oo jaabir ibn cabdillaahi markuu arkay nin biyaha si uu isticmaalayo ee uu yidhi intaasuu nebiga ku weyse qaada jiray war intaan ku weyse qaada markuu yidhi ayaa waxau dhahay aniga iguma filno yidhi biyahaas waa igu yaryihiin u yii biyahaas asheegeysa markaasu wuxuu yidhi war ku qubays uu yidhi waxaa ku qubaysa jiray man huwa afdalu minka wa adwalu minka shacran nacam mid kaatin dheer oo kaatima badan kaana fadli badan ayaa ku qubaysa jiraymarka tinta nabigana weliba mararka qaar waxay soo gaari jirtay eh, garabka mar waxay soo gaari jirtay eh, eh, dhabaha meeshaan balaqda ah ee tintiisa soo gaari jirta lima iyo juma iyo lahaa nabiga sal sl markaasoo kaa tima badan baa diida biyuhu au isticmaalaya intaas adna isticmaal wacan cumara radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi maa minkum min axadin maa minkum idinka idinka mid ma aha min axadin axad mintaan waa iska zaaida maa minkum axadun iyagoo la yiri o kale inta waa zaaida maa minkum min axadin axad idinka idinka mida ma jiro yatawadau weysaysanaayo fayusbiqu lwuduu'a weysada taam yeelaayo uma yaquulu dhahaayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu sidaa odhanaya ma jiro ilaa haddii uu jiro futixad lahu waa loo furo abwaabu ljannati akhrajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray waa abu daawuud wnasaa abu daawud iyo nasaa masaqda qaaray ku dhigan tahay abu daawud iyo nasaa xadiidka way soo saareen watirmidiy iyo tirmidi masaqda badanaan akhrajahu muslim watirmidiy baa ku dhigan wazaada wuxuu ku ziyaadiyey tirmidi allaahuma ajcalnii ilaahu iga yeel min atawaabiina kuwa toobadkeenida badan wajcalnii min almutatahiriina sidaa iga yeel nacam marka xadiis saxiixa waayo eh, ziyaadada tirmidi xataa waa saxiix eh, marka xadiidka waxaa laga qaadanaa isagana weyse marka la weyseysto kadib in dikrigan la akriyo dikrigaani marka maxuu keenaa marka dikrigu waa saxiix saan aragnay waana in loo akriyo dikrigaani marka wuxuu keenaya qaadka dahaara ayaa dahaara badaniya ku sugan wayse qaadka jirkaagii nadaafad buu u yahay qalbigiina in la nadiifiyo rabaa qalbigi marka maxaa lagu nadiifinayaa waxaa lagu nadiifinaya tawxiidka ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu ayaa lagu nadiifinaa qalbigii marka culimadu waxay dhahaan wayse qaadku waxaa lagu jamciyey dahaarat lbadan wa dahaarat lqalbi ayaa lagu jamciyey nacam saa darteed tawxiidka lagu gebagabeeyey nacam leana qofka muminkaa wax alla wax uu dalbo waa ilaahay waay subxaana watacaala axadka uu dalbaayo oo wax ka rajeeyayo khayrka uu ka rabo sharta uu ka magangelaa waa tawxiid waa allah subxaana wa tacaala marka maadaama allah uu yahay keligiis tawxiidka meeshaas waa imaana marka lidaalika haddaad u fiirsataan adkaarta rasuulka kutubaha aada u sharxda oo ay kamid yihiin masalan fatxulbaariga kitaabu dacawaat markau sharxayo min saxiixi lbukhaari imaam nawowi kitaabkiisa aladkaar eh, haddaad ufiiriso eh, camal lyawmi waleyla oo ibnu sunni ou leeyahay eh, haddaad fiiriso shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alkelimu ayib haddaad fiiriso kitaabka kale isna la yidhaahdo uu leeyahay ibn lqayim alwaabil sayib uu leeyahay culamadu adkaarta aaday wax uga nacam adkaarta marta marka annaga adkaarta macnaheeda dhabtaa ma fahmin xaqiiqatan saas waay laakiin culamada hore adkaartan waxaasaa la akristaa galabkii waaan subixi waaan macnaha adkaarta aaday u fahamsanaayeen sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa laga soo guuriyey inuu dhihi jiray marka uu salaada subax dukado wardi buu lahaa jiray nacam adkaar ou akristo mid soo aroortay iyo mid isaga ama qur-aan ha noqoto ama adkaar ha u noqotee ayuu lahaan jiray markaas wuxuu dhihi jiray haadihi qadwatii haadihi midaan adwatii quraacdeyda way udhihi jireen haddii aanan iyada akrinin xoog iyo nashaad ma dareemayo dhihi jiri maalinka naam fiir adkaartii waxay saameyn la yeelatay asaga noloshiisii dareenkeedii iyo waxaasoo dhan saameynay la yeelatay naam asagana wau dareensanay marka naam marka adkaartan marka lagu le ninka waxaas akriya intaas wala iyada dhan maxaa ku jira kulliga tawxiid waay naam dikri aan tawxiid ahayn ma ma jira naam kulli tawxiid waay naam marka anaga tawxiidkii intaani badnaydba ma fahminba nacam maxaa marka adkaartiiba laguma raaxaysanayoba waxaad u moodaa in ulmu lagu haayo kale nacam ay oo kan akristaba adkaarta xataa qararo isagoo maskaxdiisu maqantaha inuu boobsiinayo ka cararayo meesha nacam ay meeshii la rabay marka adkaarta in xasil inta lagu akristo macnaheeda lagu tadaburo oo la feerfeeriyo nacam ay marka adkaarta waxaa kusugan deganaasha aan lagu helaa ilaahay baad eh, ku xirnaana mar walbo nacam haddii adkaarta aad ku tadaburto kuna camal fasho laa shaka wax adkaarta ay sheegaysa waa helaysaa nacam ay hadda sheikhulislaam marka adkaarta aada u sharxaa eh, sayidulistikfaar oo kale risaalo ka dhiga nacam sayidulistikfaar risaalo ka dhiga nacam nacam marka wuxuu sheegaa marka eh, wuduugii marka labadaasaa lagu jamciyey dahaaratlqalbi iyo dahaarat lbadan waysadu inay dhaaratulbadan tahayna waxaa kugu daliila eh, nabigu sal ly slam inuu yihi ara low ana naaran bibaabi axadikum ka warrama midkiin haddii hortiisa u webi maro oo marka uu ku qubaysanaayo eh, yaktasilu dalika uu ku qubaysanaayo khamsa maraat hal yabqa dalika min daranihi shaya shay-un marka ma baatin noqonaa wasaqdiisa waxba ka harayaan markaasaa waxay yidhahdeen maya markaasuu nabiga shanta salaadood saas qofkii shan salaadood dukana waa u weysaysana weysadii marka waxaa soo raacayo mar walba eh, mar walba uu weyse qaato dunuubtii iyo sakaairtii waxaad gashay oo dhan maca aakiri qadratin min almaa ay la baxaysaa marka fawaa'id badan baa wuduuga iyo weyse qaadka ku jira marka in dikrigan marka lagu dadaalo oo marka aada loo laazimo laga margo allahuma ajcalnii min atawaabiinna ilaah ku toobad keena iga yeelna maadaama wuduugiiba lagu dhaafaayo dunuubta gabal haddana inuu ilaahay dunuubtaadii kalena ou ku waafajiyo inaad noqoto mid ka toobad keena baryaysa calaaqaad u waaweyna ka dhexeeya marka eh, wayse qaadkana marka axaadiistiisa hadda marka inaasa ugu eh, waaweyn baabulmasxi cala lkufayni aa ku dareysa kufeynka oo la masaxo ayuu ubaab yahay labada qof oo la masaxo ayuu ubaab yahay baabkan wuxuu kusoo arooray cadayntiisi ubaab yahay khufeynka marka la masaxaayo awalan kuf waxaa la yidhaha wixii lugaha lagu asturo la geliyo oo ilaa ay anqawada soo gaarin ayaa kuf la yidhaahdaa inkastoo loogu sii badan yahay kan maqaarka ka samaysan marka uu maqaarka ka samaysan yaha badan in qof la dhaho inkastoo mutlaq uu iska yahay xataa kan aan maqaarka ka samaysnaynna uu soo geli karo kan aan maqaarka ka samaysnayn ee marada ahna jawrabaa la yihahda jawrab ayaa la yihahdaa kuf iyo jawrabay marka kala yihiin almasxu cala alkufaynu marka halkan ka gelaa jawrabkiina waa ku jiraayo isaga sida kufka oo kale inuu yahay waxaa u daliil ah saddex iyo toban saxaabi ayaa iskaalsada masaxatay saddex iyo toban saxaabi ayaa iskaalsada masaxatay marka saddex iyo toban saxaabi waxa ku khilaafayn aynan jirin inaad weysadooda buriso khatar waay nacam haddii ninka dhahaya jawrab lama masixi karo ninkii masaxaana weysadiisa ma jirto saddex iyo toban saxaabi buu salaadooda ku dheelaya waana khalad nacam ibnulmundir waa soo guuriyey sagaal kamid u sheegay culamada gobolna waxay ku dareen qaar kale saddex iyo toban ay gaarayeen nacam ibnulmundir owsadkiisa ka feeri nacam xadiidka kusoo arooray daciif waay dhahaayan laakiin nebigaa wuxuu masaxay khufka iyo jawrabkiisaba waa masax daciif waay nacam yani lugtiisa iyo iskaalsadiisaba waa masaxay daciif waay iskaalsada nebigu ma una masixin saddex iyo tobanka saxaabiba ayaa loo deliishanaa laakiin waxaa loo deliishanaa ogow ma aha xadiid waa saddex iyo tobanka saxaabi ficilkooda waa inaan ayb qofkii marka ama jawrabkii haddii labadooda la masixi karo shuruudda lagu masaxaa maxay tahay shuruudda waxa ay tahay an yakuuna saatiran limaxali lgasli meesha la dhaqaayo inuu asturi karo an yakuuna saatiran limaxali lkasbi meesha la dhaqaa inuu asturaayo oo haddiiba waxaba ay yihiin wax ilaa iyo cagta cagta nuskeed uu kugu joogo wax cagta nuskeed haddii iskaalsada ay qarinayso ee aynan anqawgii soo gaaraynin qayb kamida ah ay qaawan tahay ma la masix